bismillahi raxmaan raxiim dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h mar kale ismaqal wanaagsan waa subax talaada ah taariikhduna ay ku astaysantahay siddeed iyo labaatanka bisha koiyo tobnaad ee sannadda labakunlabaataniyosaddexda barnaamijka falanqaynta wararka qodobada aad ku maqli doontaan hadduu eebeedmana waxaa ka mid noqonaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ku booriyey shacabka jubbaland in ay hubka qaataan inuu diyaargaroobaan dagaalka al-shabaab looga saarayo deegaanadaas sidoo kale waxaad maqli doontaan mareykanka oo soomaaliya ku eedeeyey inay ka dambeeyeen markabkii israa'iil ee shalay lagu weeraray biyaha yemen haddaba soomaaliya maxay u dhimi kartaa eedeynta maraykanku falanqeyn ku saabsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka falanqeynta wararka qodobadaas iyo xubintii kalamaan oo barnaamijka ah ayaad maqli doontaan mar kale u diyaar-garooba dhageysiga barnaamijka falanqeynta wararka is aaminaa noo qonays ku uursan baa taasi waxay daafurahayd barnaamijka falanqeynta wararka aynu ku bilownay ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo weli sugan magaalada kismaayo ayaa ku booriyey shacabka jubbaland inay hubka qaataan una diyaargaroobaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ra-iisul wasaaraha oo kulamo kala duwan la qaatay bulshada qaybaheeda kala duwan islamarkaana warbixin guud ka siiya xaaladda dalka ayaa ugu dambeyn ku booriyey in ay la diriraan dagaalamayaasha al-shabaab reer jubbaland waxaa laga rabaa inay u diyaar garoobaan dalkan in la xoreeyo eh, dalkan in la xoreeyo inay u diyaargaroobaan eh, in ciidamada maxaan ku dhahaa lasoo loo yimaado in hubka la qaato in la iska celiya nimankaas dalka in laga xoreeyo in naf iyo maalba loo huro ayaa loo baahan yahay marka jubbalandna waxaan rajaynaynaa inuu xorowdo oo laga xoreeyo khawaarijta laga xoreeyo arrintaas marka waan ka wada hadalnaynaa maamulka wixii farsamo ah laakiin waxaan rabnaa idinkana inaad u diyaar garowdaan inaad isu diyaarisaan hubka la qaato la raaco ciidamada dagaalka la galo la iska celiyay nimankaas dowladda federaalka soomaaliya waxay keeni doontaa haddii la yidhahdo ciidan insha allah e, e, militaria oo kuwii horena xoojiye ee sii joogay dagaalkana insha allah qeybtooda u weyn ka gala jubbalandna waxaa laga rabaa iyadana e, ciidamadeeda iyo booliskeeda inay iyaguna ay qeybta uweyn ka qaadana ay ka qaataan from gado to jubbada hoose kulli in laysu furo deegaanadaas jubbada dhexana haddii la yidhahdo iyadana in la nadiifiyo oo dadku ay isu furmaan meeshaasay ka imaanaysaa nolosha meeshaasay ka imaanaysaa dhaqaalaha meeshaasu wax waliba ka imaanaya anugu hadda waxaan halkan u nimid kow bal inaan fatahaadaha hadda la sheegay oo aad kulligiin wada ogtihiin oon laydinka sheekeynayn oo runtii culays aada u badan keenay aada u badan keenay gobolka gaar ahaan jubbaland gobolka gado dhibaato aada u weyn ayaa ayaa runtii ka bilaabatay ka jirtay magaalooyinka qaarkood biyahay hoosta ka mareen sida buurdhub oo kale hadda runtii dhibaato aada u weynaa soo gaartay baar dheere waad ogtihiin briijkii waxaa ku dhacay luuq oo markii ugu horreysa meeshii maxaan ku dhahaa dhibka ugu weyn uu ka dhacaya waad ogtihiin doolow oo maxaan ku dhahaa dee aadan webigii meesha ku yaalla iyo bannaanka aadan kala garanayn haddana waatan de si usoo socotay magaaladii kismaayeba ku timidba wixii o dhan si usoo socday magaalooyinkii bannaan ku yaalay from celwa dhobley afmadow ilaa iyo wixii o dhan yani biyihii geedihii bay sidaad sheegteen waa sida idinkaa sifeeyey idinkaa xaaladdaas runtii og dadkaas markaa duruuftay ku nool yihiin iyo xaaladday ku nool yihiin waad garan kartaa ilaahay haynaga badbaadsho dhibaato intaas kasii badan laakiin runtii dad badanna waa ku dhinteen oo maantadan hadda aad ogtihiinoo naloo sheegay maydkii baa soo socda bal inta ka raadiy inta ka raadiy hadda waaba kala waa waa la aasaasay dadki qaar baa la aasay laleeyahay xoolihii la iskama sheekaynayno duruufaha meesha ka jira iyo waxa ka dhacay iyo waxa ka muuqda soomaaliya ka gees gees waxay uun maadaama dabeecadda dalka iyo deegaanada ayaa keenaya say say u kala duwan yihiin ayay saameyntuna u kala badan tahay laakiin meel kasta oo dalka ka mid a ah, waxaa waaye dhibaatadaas way ka jirtaa dawladdu jawaabtay bixisay waxay marka hore inay kasii digto runtii oo in fara badan aad ogtihiin lagala sii degay xataa telefoonka markaad wacdo laga sii hadlaayey oo telefoonka laga soo dhex hadlaayey markii ay timidna waxaa la isku dayey in waxaan samaynay guddi oo prime minister ku-xigeenku uu guddoomiye ka yahay wasiirro ku jiraan hay-ado ku jiraan ganacsato culimo magaalada xamar waxaan codsanay in deegaanada kalena laga sameeyo guddiyadaas waana la sameeyey oo ay kulligood wada shaqaynayaan tabartu ha yaraato laakiin wixii ugu horreeyey ee gobolka godo oo kale aan samaynay waxa ahayd inaan doomo aan raadin marka waxaan keennay inaan baardheere doomo geyno inaan luuq geyno doon taayar ee luuq la geeyey maalintaas ilaahay wuxuu ku badbaadiyey ummad aad u fara badan oo ilahay ku badbaadiyey marka doomahaas oo ilaa hadda runtii aan wadno ayaa la geeyey ilaa xataa afmadow doon la geeyo ilaa kulligood deegaanaha in doomahaas bal horta la geeyo si dadkii loogu qaado oo eh, maxaan isugu gudbaan wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo weli ku sugan magaalada kismaayo islamarkaana ka hadlayay xaaladda roobabka sidoo kalena dadka deegaanka kula dardaarmay sidai ay ula dagaalami lahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab dhanka kalena Mareykanka ayaa sheegay in koox weeraryahanno ah isku dayay in ay qabsadaan markab xamuul ah oo xiriir la leh Israa'iil ay markaasi qayb ka ahaayeen Soomaali la sheegay inay ahaayeen saddex qof. Afhayeenka beenta koonka Janaal Bedrick ayaa xusay in Mareykanku uusan meesha ka saarin xiriirka Xuutiyiinta ee isku dayga afduubka ee shan nin oo hubeysan kuwaas oo la sheegay in ay afduub u geysan rabeen markab lala xiriirinayo Israa'iil. Haddaba, Mareykanka eedeynta uu Soomaaliya u jeediyey iyagoo aan la wada ogyahay in Mareykanku uu ka mid yahay wadamada Soomaaliya ka taageera dhaqaalaha iyo ciidanka eedeyntaanu xilligan kusoo aaday maxay u dhibi kartaa waxaan wax ka weydiiyey falanqeeyaha arrimaha siyaasadda ah cali maxamuud cadow waa abdeytida laga wadaya arrinkaas arrin la wada ogyahay waaye way ay jirtaa inay dadkii ay ahaayeen xoofiyiin iyo soomaali wada shaqaynaysay oo magaca hadda waa wada islaamnimo ku shaqaynayso aan laba dawlad ayna ahayn maadaama ay dawladdii soomaaliya iyo dawladdii yemen aynan official u sheegan inay ka dawlad ahaan wax kala jeedeen mhm. niman burcadbadeed soomaali ku abtirsada oo shan ah eh, markabkay mhm. qabsadeen mhm. markay ay qabsadeen kadibna oo nin Ehm, markab destroyer oo maraykan oo u s s mason layihaahdo oo ka tirsan group strike ee dawlad higher power oo dhimaandigareeyay inay sii deeyaan kabacdina ay sii deeyeen kadibna la qabsado way jirtaa waxay ka bedeli kartaa la eg tahay intay ka bedelantaha waxay ahaday awal waxay ahaday actionku wuxuu ahaa virus amaba waxa la yihahdo burcad badeed hadda laakiin qaab burcadbadeed ma ahan waxaa dhacay yemaniyiin qoofiyiina iyo waxaa iska kaashaday burcadbadeed soomaaliya mhm. markabkana wuxuu xiriira lahay ama lala xiriirinayay israael mhm. waa mid laga wado hiilo ururka ay gadaal ka riixdo iraan dawladda iraan ee xootiyiinta ah eh, oo laga yaabo inay mar u s ka ay go-aanka qaataan inay atleast argixisa ku daraan niman la shaqaynayo yahay marka saameyn adeega kemika ah maraykanka maadaama uu kaalmayn jiray amaba uu mm, soomaaliya arinteeda in badan kasoo shaqeynaya argixisala dagaalanka mm. inuu u arko yidhaahdo burcadbadeedaani ma aha tii hore ee macnaha baaba'day ama lakala xukumay waa mid cusub oo oo ka dhalatay taageero shacbiyaeedyada soomaaliya iyo balastiin u qabto oo dhihi karaan waana waana way saameyn kartaa taageerihii dhaqaalihii ay ku bixi jireen ciidamada qaar sida danab iyo ay ka baxshaan mushaaraadka iyo waxaasoo dhan iyo ajiroodka ciidamo ay tababaraan qalabaad iyo diideen maraykanka iyo cunaqabateyntii hubka oo soomaaliya in laga qaado la rabay naftigeeda diliyay gelisa horta taas waa soomaaliya ka mahmaado afxumo ah. waxaa layidhi nabadna waa kaa saartaa dagaal kuguma kuguma soo kordhiso mhm. dagaal waxaa la rabaa inaad u diyaarsan tahay diblomaatiyan iyo iyo istraatiijiyan iyo awood ahaan iyo waxaas soomaaliya xooga caalamka wax badan usoo jirtaa la xidhiirmadiin xataa ma dhama heerka lagu samaysan karo ciidan wadankaaga difaac wadamada kale waxadiisa ka difaaca xataa ma joogto in la iclaamiyo oo wax laabla kac ah la sameeyo oo hadalla aan dibwimaatiyada ka fogo aada u qeexan laba walaalahoo ishayo oo ilmo nabi ibraahim isku ah isku kuwada abtirsada abraham maalin dhawid ku heshiinayo inaad si kaajaxan aad dhinaca uga soo gasho oo aad tiraahdo inaad dhinac uga soo gasho oo hadhow labadooda mid kamida ah aad la soo jirsato hadhow waa labada waala haday heshiiyaan adigu weji madaysid aad mid kamida ah kula sii hadasho taasaa dhibaatada ay keenayso dhibaatada la imaan karta waa intaas kaasina wuxuu ahaa cali maxamed cadow oo ah falanqeeyaha arrimaha siyaasadda wax ka weydiinay eedeynta mareykanku ugu soo jeediyay dowladda soomaaliya weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka falanqeynta wararka alla alla alla badda alla alla badda alla maraakiibta alla maraakiibta tiro badana amus warya maxaa dhacay muraad bay leeyihiin muxuu yahay muraadkeedu mallayga iyo macdantay guranayaan oo ma iyaga iska oo yaa ka ceshanaya wiilasheenna waa burcadbadeed ayay dhaheen iyaguna waa burcadbadeed xoog leh aryaa oo kale arkay oo intaan biriga isku haysanaa baddeennii la dhacay adar bilaash baad u barooranaysaa iyo weli maydaan baraarugin allow miidnimadii iyo maskaxdaan maalkeenna ku difaacan lahayn noo soo celi aamiin qaybihii dambe ee barnaamijka falanqeynta ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal markaana kusoo dhawaada xubintii kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kale maanay war ma haysaane ma waqooyiyaa bar isu bedelay ma bultasa banaadir noqotay haye koonfur galbeedasin ii tiraaftay hayehe ma ruushkiiyo yukraynaa heshiis gaaray war shidaalkaiyo soomaaliya soo saartay ma qaaliyoobina beenta dhaafa war ma baahiyaa riyootay war ma falastiin oo dowladaha jabhad yahuuda ceyrsatay war warshadihii hubka nukliyarka soomaaliya miyaa la dayac tiray warba wadayax gacmeedka jabuuti eh. hadda dayn buu ahaa waar walla weynay war ma haysaane waxbaa baallaha naga yaacaye eh. duni wada hallowsan eh. dadka wada jacaylka ee daad kalgacaaliyo dhammaan fuushaandoonyaha ayaan ka raacee inkastoo dad gacaliyo xidid kala dambayn jiray madayrkii makaan gubay oramay dardaraye waaqlow abasiiniya walaal baanu nahay ma erjarne warsaylaca looga baqaye ma barberaan ku darsanaynaa bay yidhahdeen war ciidamada ay soomaaliya u tababaraysa new zealand saldhigga barbere maahana waa bu'aale war jilib ciidanka xoogga laguma tababaree duqaynaa ka dhacday aryaadhaha ayaan dhoweedayuuradi muqdisho kor wareegaysa eh. ee boorka weyn wadatay cadowgan iyo waa qawaariij ku qoreed eh. horta igaarka waday ma taqaaniin duuliim cabdislaam iyuu ahay warbawa naaqudaha anaa garanhayey kalluumayste ibnu kalluumayste war xaggee ku aragtay naaquda diyaaradooda madoon baad moodday warbawa hadda meesha quula lama guranahayo war malaaygaadaada ragiisuwa keeni aryaa moosgaalkaxay laga keeno afgooyo loo waday eh. aajowhar lagu dhacaa la yidhi aryaadhaha madaxweynuhu isbaara lama dhiga karow yidhi waar walla weynay waa iska hadashaanay xaaladdu meel xun bay naga taagan tahay madacarbadhow baa calankii buluugaha laga taagay war madar allaad daraabantihiin haye diyaaraddii hargeysa matoora la saariyaliya arbow haddama muusa buurta galay war kalemaana idinkii waabana dhex yaacee hargeysa odayaal oramaa baa yimi waxayna dhaheen oramo direed baana la yidhaahdaa dalkana waa wada leenahay bay dhaheen seelax waa wada dhisanaynaa bay dhaheen berberena waan u soconnay bay yidhaahdeen dee oramada hargeysa joogta dadka somalilandarkaa way ka badan tahay marka intaannu gooja caddays ka fiirinaynay ayaa daadkii xaggaa iyo wajaale naga soo galaye heedeedee dee naga soo gaadha meedin damiir lahayn war maxaa idin waalay waaqlow oroma sayla cudaaya soolna duulan ku qaada dowlad aad noqotaane naw war xagguu ka waalan yahay afartii dekadood oo abiin sheegaya tooka bilaawadeena war madee baydhaba dekad male dadka been ha u sheegin armaqal isha baydhaba intaad geeyhe inkastoo dad gacaliyo xidid kala dambayn jiray madayrkii makaan gubay oramay dardaraysi warwaaqlow mar hore abwaanana wuxuu yidhi u naxariistee intuu baalaha dugsado intuu dubur hawd ka xulo ayuu qofku doonayaa dugaagu inaanu cunin war mar kalena hadraawi waa kii lahaa dab baan dabcu siinayaa dab baan ku bakhtiinayaa waaqlowlankii darajay kadada duulkae longordaane kadege waa leeri war madayow gabaygaasi farta maygoo la qoray miyuu ka mid yahay war mid hargaysa joogaa wuxuu yidhi ninkii sool hanan waayee howlyaraanta ku seegtay saylac daafici maayee dadka muuse ka seexo warwaaqlow warmad hadeertima horey noogu sheegto halkay u socotaa dalka hooyo weeye dekadsiisaya dalka gadataya ka difaacday war bashiirneerow damaca orammadu saylac iyo ku ekaan maayo hadday timaadna boosaasay iyo ku xiga urba wata hoobiyaad soddonka sana leedahay waa dhisahayaa amay nabadgelaysaa iyadu war soomaalihii haddaan caqligeennu shaqayn muqdishihii kismaayona badbaadi maayaan beentiyo baraaw maakadhowaada qoran war madeeye wallaah kaa cafiya madaxtooyada baydhaba ilaalshaane aryaadhaha saylac ilaa raaskambooni haddaan soomaalinimo lagu difaacin jufo meel haysataahu ma ilaali karta hawana ka maqab wax ku goyn karaanaa la yidhi war soomaalidu inta isku mashquulsanaydaan loo tashaday waxaan dhihi lahaa dhulkan cadowaa rabo inuu dhaco doonaye soomaalahay hays dhammayn anina weliba dheegi jiray ka tashada cadaawaho isku tiirsanaada aryamadeeyo waxaad ka tagtay aqal tiir la'aantiis keligiis ma taagme haddaynaan istaakulayn tabaar yeelamayne war waa sidaas calankiina buluga iska wato dalkaan wada difaacanno <laughs> tabarlandeen dalyaasa laaribiday waar madayow laascaadood iska daayo hargeysana kaalay war haddaad kula daarasha maqli jirteen xalay waxaan ku riyooday madaxweynaha somalilan muuse biixi oo khudba jeediyo dhahaaya kubiiritaanka soomaalida east africa waa guul noo soo wada hoyatay waxaana ku jirta fursad ganacsi wareedhahay bariga afrika umbaan maqlaa beriyahaane aawa integreshnkii macalin adeerkii iyo baraadar abi ee milatariga ahaa war dagaalkii maqalna mar hore u soo dhammaaday war axmedo war baadan hayne macallin afawarkii waxaa lagu maslaxeeyey safaarad baraadar abiina waa kii yidhi soomaaliya cunaqabataynta hubka ha laga qaado war toddobaad kadib hogaanka igad soomaaliya noqonaysa war toddobaad kadib deynta waa la cafinaya cunaqabataynta hubkana waa la qaadaya war madaxweynuhu wuxuu yidhi soomaaliya waxay u tartamaysaa inay golaha ammaanka qaramada midoobey ka mid noqoto war hadda wadamada eeska afrika soomaalina way ka mid noqotay soo maaha war soomaaliya hadda toddobadii waddan ee east africa ayay siddeed ku noqotay marka soo ma dhici karto waxbaa layskaga riyoodaahe toddobada waddan ee dhaqaalahae g inaan ku noqonno war cabdikuuso hooyaadu ma halkaasay maraysaa aryaadhaha buanguurana wuxuu yidhi bulshada bari afrikon ku biirnay waa bogaadiha bulshada bari afrikon ku biirnay waa bogaadiha warguura macaruushoo dukaanba ku leeyahay o adba yicbiya dhaaba waa ku gada kardhaa warnimayo war ma haysiine shabaab waxay qabsanayaan shirka digsiga kalafilaxashada waxayna guura ka codsadeen inuu tiyaatarka boos laba maalin ka siiyo maadaama uu xariif hore yahay war shabaab xafladda kale firxadka inay qabsan doonaan waxay ii caddaatay markay igu sawir barteen waxayna soo bandhigeen iyagoo ilma xambaarsan oo dhahaya waa u gargaaraynaaho waa dadkii webigu ku fatahay cabdiraxmaan cabdishakuur la yaabayna wuxuu yidhi cid kastaa igu sawir waa baratay laakiin nimankii kun qof hal goob ku dilay ummadaan u naxariisaynaho qalbigeenna naxariisu ku dambaydaa ka yeeli mahayo annagii cabdiqani cumar wuxuu yidhi googaa le waxaad sheegtaan nin kun qof dilay oo hal cunug bii ka badbaadiyey wartaas way iska bayaanoo waa shabaabka bu'aali warsidoonka soomaaliya waxay ogaadeen ilmaha iyo dumarka shabaabku isku soo sawiroonay leeyihiin waa badbaadinaynaa inay qoysaskoodii ahaayeen warawalaan la yaabahay sababtoo ah daraaday waxay labaatan iyo siddeed qof ku dileen jubbada dhexe dad fatahaadda ka fakanayoo doon saarnaay oo caruur iyo dumar keliya ka koobnaay aryaadhaha shabaab xabad ma badbaadshaane ninkuu socdoonkuusa sameexeyn inaad sugtahay saxmiya inkuu socdo inkuu sameexeyn inaad sugtaha saxmiya war kalemaanay war mahaysaane eh. shan oo sheegtay kudladda toosinta qaranka eh. ayaa shir jaraa'id qabtay dheeldubunyadadheelena hayahe xildhibaanadi bisay naga tahayoo waa ka baxna miyay dhaheen ma hargaysaa looga yeedhay warbaylo waareeboorame war siciidani hadda ka hor xildhibaanadii ka hor yimid eh. xasaanadow ka xayuubiyey warlamada askariya la rugseey waliba ka tirsanaayeen ciidanka hasalinta muqdisho a buluusi militare haddi galantigaadgaadbadatu gumudye dhagaagay iyo wadad fatashadaangalku gobad yaleeri ku dambena taliyaa waliba eray ino ciidanka mid nagadan nimantan manqalamaan shaatiya ah iinku siiba ubawma maxkamad saadhaanin oo maxaa maxkamad lagu saaraa waxay farafareynayeenba waa lagu qabtaye muqdisho ciidankay ku dirsatay iyagoo ka mid ah inay wax dhacaan ceeb bay ku ahayd war intaysan ciidamada kala ceebayn ceebtii keligooday ku noqoto iyagaa la ceebeeyey ubaw ciidanka ka tirsanaayeen soo ciltira ma ahayn aryaa ciidankaas walaalow ma ku baari karnaa ha la yidhaa cabdulla walaalow kursiisiina waa la yidhaah warbadooba malaykoo gurmiyaa la aray lama askari oo iidankaas gurmiyan fadaayan ahaayan yoogyaa la gurmiy war kale maanay dad faranaatiinoo waxba laydinma sheegi karee shan xildhibaan oo yidhi qarankaan toosinayna aan idiin sheegnay obog war mutuur yeeshay war dastuurka ha la dhammaystiro xildhibaanka diidan miyaa qaran toosinaya khawaarij kama hadal iyagu aryadhaha horta shanta xildhibaanoo la sheegaayo sheekh shariif iyo cosoble ma ka mid ay ahaayeen mase ayaa kaa soo diray waar xildhibaanla maqan baan u hadlaynaa bay dhaheen warbow xildhibaanada wax toosinahayaa kulana iyo cabdishukuur cali barre ma ku jiraan war kalamaanay waxaa la yidhi eh. xildhibaan mucaarada hadduu muran u soo jeesto eh. masaaliix u gaariyo hadduu mooshin ku dhawaaqo eh. hadba qodoma siiriya hadduu maya yidhaa dooda wax la meelmarsiin raba hadduu maaha ku adkaysto madashii la joogiyo hadduu miiska gargaraaco isagoo muraad kale haddii maara laga waayo mushkulooyinkiisaa miyaan xeer ku qabanaynin war xildhibaanku inuu mucaarad noqdo xaqa uu leeyahay inuu mooshin keenana xaqa uu leeyahay warbow gudoomiye hore baarlamaanka madae musal hadda ka hor shan iyo ayuu yidhi ma soo geli ka dhaanin akhriya bashiirow maday iyo kadhaanin kalama reebtido warna miya usan golaha saabkaan barteena eh? golaha toosinta kooy war gudoomiya maday mursal markii korantada biyaha laga goostay wixiiba ka dambeeyey mucaarad ma aqbalin war gudoomiya sheekh aadan madoobe cid korantada ka goosan kartaa ma jirto xildhibaanaduna waa xor marka xildhibaanadu ma fartay doonaan bay qorayaan ma ufrinba xitaa ma yeelin karaanin war gudoomiya kumeelgaar xildhibaan dhammancod wuxuu yidhi hadda kahor meesha waa ku gubanay mukayfyadiina waa la xabadeey war xildhibaanada maanta yidhi waxbaan toosinaynaa waxaa ka mid ahay xildhibaan caananuuga u tartamay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka soomaaliya kana mid ahay xisbigii madaxweynehe siday wax u jiraan war waxaa la toosinayaa inay dan guu tahay dhici karto war afka haddii la ama dubka ku weydiiyohayaan aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi how qofna ma sheegto qaaladke quruxda leysku qabsaha qofna ma sheegto qaaladke quruxda leysku qabsaha warwalla weynay xaaladda somalilan war kama haysaane eh. madaxweynihii buntland wuxuu yidhi dastuurka soomaaliya lama dhammaystiri karo iyadoo somalilan buntland dhul ka haysato horta somalilan iyo puntland hadday isku biiraan sow dowlad weyn noqon maayaan warbow axmedow taylaa baa wax kaa odhanahaye ku puntland ku dayo siday dowladdeedu tahay fariimahaas iyo xubinta kalamaan waxa ay gabagaba u ahaayeen barnaamijka falanqaynta wararka tan iyo barnaamijkan kiisa kale nabadgelyo